الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى تشبيكهما لبس ثوب, ثوب معلم كفت الثوب والشعر الاستناد بلا حاجة mu mualifku raximahu llahu tacaala waxaynu kusoo jirnay waxyaalihii makruuhaadka salaada ayuu tilmaamayey waxaa ka mida buu yidhi mualifku farqacatu lasaabic in laga shanqadhiyo faraha qofku marka uu salaada tukanayo farqaco iyo qacqac inuu salaada farihiisa ka siiyo qofku markuu tukanayo waa qayb nooc makruuhaadka ka midu sheekhu ku tiriyey afar allahu danba waxafidahu llah oo farqacat lasaabic waxaa u daliila inay makruuh tahay shucba ninka la yidhaahdo mawla bni cabaas ah ayaa wuxuu leeyahay sallaytu ilaa janbi bni cabaasin cabdulaahi bni cabaas baan ku dhinac tukaday radia allaahu canhumaa fa faqactu asaabicii markaasaan farahayga ka shanqadhiyey falamaa qata salaadii markii aan dhammaystay buu yidhi radia allaahu tacaala canhu qaala laa umma lak tafqacu asaabicaka fi salaa war hooyadaa ku weyday ma haddii alla idmaayo farahaagaad ka shanqadhinaysaa adigoo salaada ku jira marka min almakruuhaat bay ka mid tahay farqacatu lasaabic inuu qofku sameeyo xilliga salaada lagu jiro waayo qofkii dee khushuuc baa salaaddii loo baahnaa khushuuci baa meeshii tegaya tashbiikuhumaa farihii isdhexgelintooda la isdhexgeliyo ayaa ka mida waxyaalaha salaada makruuhaadkeeda ah oo tashbiihulasaabici wuxuu u jeedaa in qofku salaada marka uu tukanayo inuu farahiisa saa isu dhexgeliyo oo xadiidka ibni cumar radi allahu tacaala canhumaa ayaa masaladaa u daliila ana nabiya sal alla aley wasalam qaala fi ladii yusallii nebigu wuxuu ku yidhi qofkii tukanayay wa huwa mushabbiku lasaabic isagoo faraha isdhexgeliyey tilka salaatu lmaqduubi calayhim salaadaa aad tukanayso waa salaatu lmaqduubi calayhim ayaa nebigu ku yidhi ninkii salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh marka qofku markuu salaada tukanayo xadiidka abu daawuud baa warin xadiis saxiixa ah, inuu faraha isdhexgeliyo oo labadii farood labadii gacmood faryahu farahu isaa isu dhexgeliyo masaladaas iyadana waxyaalaha makruuhaadka salaaday ka mid tahay waayo nebigu sal allahu aleh waali wasalam xadiid kale oo abu hureyra warinayo waatuu lahaa idaa axadukum fii beytihi uma ata almasjid kaana fii salaatin xataa yarjic qofku marka uu weysaysto oo gurigiisii ka yimaado oo masaajidka iyo xaggaas soo aado wuxuu la mid yahay qof salaad ku jira ilaa uu noqdo falaa yafcal haakadaa sidaa ayaanu samayn washabaka bayna asaabici farihiisu nabigu saasu dhexgeliyay salawatullahi wasalaamu calayhi sa ayaanu yeelin buu nabig sal lay slam lubsu thawbin mucallam inuu qofku xidho maro calaamada leh maro calaamada leh oo diillimooyin iyo calaamada leh inuu qofku xidho markuu salaada tukanayo waxyaalaha makruuhaadka ka mid waxyaalaha qofka loo karhaya waxaa ka mid a inuu maro aada u xadxadhan oo aada u qurqurux badan oo manquusho ah qofku inuu xidho waayo xadiidkii ambijaamiyada ambijaanibiya niyadii nebigu sal alla alay wasalam daahi gurigiisa hortiisa la suray ee nebigu calayhi salaatu wasalaam daahii guriga ku xidhnaa ee markuu tukanaya u muuqday ee markaa qolka daahii xidhnaa uu nebigu la sal alay wasalam salaadii bay maradan iga mashquulisay marka qofku inuu maro aada u qurqurux badan ama diilimo ama xadhxadhadh aada u qurux badan leh inuu ku tukado waxaa ka mid tahay makruuhaadka li'anna salaada khushuuceedii ayaa laga yaabaa qofku inuu wax iska dhimo oo uu kaga mashquulo marka waxaa ka mid a ah makruuhaadkii buu sheekhu yidhi lubsu thawbin mucallam inuu qofku xidho maro diilimo iyo calaamado loo yeelay mida koob iyo tobnaad kaftu thawbi alstinaadu bilaa xaaja alstinaadu qofku inuu wax cuskado bilaa xaaja waxdana iyadoo aanay keenin salaadii buu qofkii ku jiraa waa tukanayaa markaasuu wax cuskanayaa iyadoo inuu wax cuskado aanay dan keenin hadday cushadu danta keento waxaa ka mida maalan waaba qof naafa ah oo lug buu la-yahay inuu dee wax kale cuskado taagnida xilligu inuu rabo ku tukado ka maarmi maayo ama waa iskaba yara xanuunsanayaayoo taagnidaa dhibaysa ama lug baa laga yarahayaa ama waa qof culus oo kicidda iyo haddii aan la idmaayo taagnidaa ku dhiba haddii aanu wax cuskan haddii aan idmaayo waxyaalaha caynkaas oo kale ah marka qofku inuu wax cuskado bilaa xaaja iyadoo wax xaaja iyo baahiy dana aanay keenin salaadii gudaheedii ayaa ka mida ah waxyaalihii makruuhaadka ahaa kaftu thawbi washacri waxyaalihii makruuhaadka waxaa ka mida ah kaftu thawbi maradii in la celceliyo iyo washacri timihii in la celceliyo ayaa ka mida ah waxyaalaha makruuhaadka ah oo waxaa loo jeedaa qofku hadduu maro weyn sito ama timihiisu qofku ay dheer yihiin inuu timihiisii celceliyo hadduu ninkii dee tukanayo gabadhu markay tukanayso timaheedi iyo wixiido waa asturan yihiine laakiin ninkii timaha badnaa lahaa xaaladda sujuudda iyo rukuucda haddii timihu ay soo maaragtay soo soo foorarsadaan wejiga iyo dhabannada kasoo galaan inuu marba celceliyo dhagta saa ugu laabo dib u celceliyo iyadu karaahay ka mid tahay hadduu maro maryo xidhan yahay qofkiina inuu maro marba dacalkeedii celiyo waxyaalaha makruuhaadkaabay ka mid tahay waayo nabigu sala allahu alayh waali wasalam xadiidka bukhaari muslim abu daawuud iyo termadi ibna maaja iyo keyrkiiba ay soo saareen min xadiidi ibni cabaas ayaa wuxuu leeyahy umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin waxaa lay amray inaan ka sujuudo toddoba xubnood inaan ku sujuudo walaa akufa thawban walaa shacran waxaa lay amray inaanan maradaydana celcelin maro iyo timo midna inaanan celcelin oo aan sii daayo ayaa lay amray waayo macigaagay kula sujuudayaan saas weeyaan sidoo kale cabdullahi bni cabaas radi allahu tacaala canhu wuxuu arkay nin la yidhaahdo cabdullahi bn alxaaris oo saxaabi ah radi allahu canhu isagoo tukanaya ayuu maalin masaajidka soo galay markaase cabdullahi bni cabaas wuxuu arkay ninkaas saxaabigoo tukanayo timo badan buu lahaayee xagga dambe timihii isugu xidhay markaasuu intuu istaagay cabdullahi bni cabaas ayuu timihii gunuddii uu xagga dambe ka guntay ninkii saxaabiga ah ayuu ka dhuftoo ka furay salaadii markuu ka baxay buu ninkii cabdulahi bni cabaas u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi maa laka wa ra'sii war madaxayga maxaa kaa galay madaxayga maxaad ka rabtay oo timahayga u furaysay faqaala inii samictu rasuula allahi yaquulu sal lay wslam inamaa mahalu hada mahalu ladii yusallii wahuwa maktuufun qofka sidaa oo kale u tukada isagoo timihiisii dib u xidhay wuxuu la mid yahay qof salaadii ku jira isagoo garbaduub loo xidhay baa nebigu yidhi salawatu llahi wasalaamu calayh marka dee raggii baa laga hadlayaa hablihii maaha iyagu gabdhuhu iyagu timahooda dib u xidhan karaan waa tidci karaan laakiin qofkii timihiisii hadduu mar tukanayo ninkii uu timo badanna leeyahay timahaasi hadday haddii alla idmaayo soo lalaadsamaan oo xaggani wejiga xaggiisa usoo foorfoorarsadaan celcelintiina waa la diidayaa weyaan midka labiyo tobnaad waa masxu athari sujuud masxu athari sujuud meesha sujuudda raadkeeda ah in la masaxo qabla alfaraaqi salaada intaan laga faaruqin yacni salaadii intaan laga faaruqin inuu qofku haddii alla idmaayo masaxo haddii alla idmaayo sujuudii wejigiisii marba gacanta saa umarmariyo meel buu ku sujuudayaa quruur xama baa wejiga soo raacaysa inuu marba masaxo gacanta mariyo makruuhaad bay ka mid tahay waxaa u daliila xadiidka cabdulahi bin mascuud uu warinayo hadalkiisa xadiidka cabdulahi bin mascuud ama aharta cabdulahi bin mascuud laga soo naqliyey ina min aljafaa'i an yukhira arajulu masxu jabhatihi qabla an yafzica an yafruqa min asalaa waxyaalaha qallafsanaanta iyo qalbi adeega waxaa ka mid a inuu qofku aada u masaxo wejigiisa meesha uu ku sujuudayo marba oo wixii wejiga soo raaca ee markuu sujuudayo saxarka yaree wejigiisa fuulaya inuu marba masaxo intaanu salaadii ka bixin waxyaalahaana habboonayn bay ka mid tahay buu leeyahay cabdullahi bn mascuud marka qofkii haddii laga maarmaan uu wax masaxayo sharcigu wuxuu tilmaamay meesha aad ku sujuudayso ee wejiga aad dhigayso hal mar inaad gacanta iska mariso oo aada iska xaadho wixii aad is leedahay wejigay kaa qabsanayaan taa unbaa sharciga sugan laakiin in qofku had iyo gooraale meesha uu ku sujuudayo wixii ka soo raacay wejigiisa inuu marba masaxo oo wejigiisii marba uu tirtiro sax maaha iyadu taasi oo salaadii khushuuceediibay dhaawacaysaa athaalita cashara masalada saddex-iyo tobnaad ee makruuhaadka ka mid a waa bixadrati tacaami waxaa salaadii loo karhaa inuu haddii alla idmaayo qofku salaadii tukado iyadoo bixadrati tacaami raashin isagoo uu yaallo raashin baa qofkii loo keenay raashin mar haddii loo keenay qofkii inuu raashinka ku bilaabo cuno ayaa wacan oo salaad dib u dhigto waayo nebigu sala allahu calayh wasalam xadiidka muslim iyo abu daawuud ay soo saareen wuxuu leeyahay min xadiidi caaisha laa salaata bixadrati tacaam salaadi ma jirto cunno haddii la keeno walaa wa huwa yudaaficu lahbathaan salaadina qofkii ma jirto isagoo oo celcelinaya labadii xunxumaa ee kaadidaya saxarada ahaa marka qofkii haddii loo keeno cunto loo soo dhigo waa inuu cuntadii ku bilaabaa xadiid kale oo saxiixa nabigu wuxuu leeyay sal alla alay slm ibnu cumar warinayo oo bukhaari muslim ay soo saareen idaa wudica cashaau axadikum wa uqiimat isalaatu fabda'uu bilcashaa'i haddii qofka idinka idinka mid ah haddii alla idmaayo cashadii loo soo dhigo salaadiina loo aqiimo cashada ha ku bilaabo buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam walaa yacjalanna xataa yafraq yaanu degdegin oo aanu haddii alle cuntadii ka degdegin ilaa inta uu haddii alle idmaayo ka faaruqayo cuntadiisa sidaa awgeed baa abuu sulaymaan alkhataabi raximahu llah oo sheekhu maalikiya ah wuxuu leeyahay nebigu sala allahu caleyh wasalam ujeeddada ku jirta ee uu dadka u amray in haddii cunno lasoo dhigo cunnada lagu bilaabo waxaa weeyaan naftu inay baahida ay tabayso qaadato oo ay naftu markaa khushuuci ah hadhow u fara bannaanaato si aanay salaada gudaheeda waxyaalo kale ugu mashquulin laakiin wuxuu faa'iideynayaa arrinkaasi laba arrimood oo maanic ka noqon kara meesha haddii la waayo qofkii cuntadii markii loo soo dhigo oo inuu cuno la doonayo salaadii gal marka la leeyaha gelina cuntada cun waa in laba maanic oo cuntada diidi karaa meesha laga waayey maanica koowaad wuxuu noqon karaa in ay maaragtay cuntada xaalad ahaanba aanay u suuragalahay inuu cuno waayo inay kulushahay baaba dhici karta marka kolley haddii kuleelkaadan ku cuni karay intay qaboobayso salaadaadii iska tuko maanica labaadna wuxuu noqon karaa inuu qofku sooman yahayba haddii laguu soo dhigo casarkii afuradaadii oo welina aadan qoraxdii aanay dhicin si walboo loo baahan yahay dee la cuni maayo ilaa in daacadceedu ay ka dhacayso waxyaalihii makruuhaadka waxaa ka mid ah maca mudaafacati alahbathayni salaad qofku inuu tukado ayaa la karhay maca mudaafacati alakhbathayni isagoo celcelinaya labadii xunxumaa labadii xunxumaa isagoo celcelinaya waa kaadidii iyo saxaradii fuqahaduna waxay ku daraan neefta qofka ka timaada isagoo qofkii labadii xunxumaa celcelinaya ayaa salaad inuu tukado mamnuucu tahay sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo abu daawuud adaahiri iyagu axaadiista waxay ka qaateen inay salaadii ansaxaynba qofkii cunto loo soo dhigay ee iska tukaday cuntada isagoo u baahan ama isagoo ay labada shay ee xunxun ay soo gujinayaan oo xamaamkii iyo suuligii u baahan salaadiisii iska sii watay waxaa weeyaan bilayhin laa salaata taa rasuulku sheegay sal alay waslam waxa weeye asalba salaadii uma jirto laakiin jamhuurtu waxay leeyihiin jamhuur alculamaa iyagu waxay leeyihiin salaadii waa jirtaa laakiin ajarkeedii baa isdhimaya waa nuqsaan baa ajarkeedii soo gaadhay qowlkaasaana raajix ah. waayo nabigu sal allahu aleyh ali wasalam waxaa xadiidkiisii aakhirkiis uu ahaa walaa wahuwa yudaaficu lbaaan yudaaficuhu lakhbathaan waxaan qofkii salaad iyaduna u jiraynin haddii alidma manaa ajarkeeda oo dhammaystiran qofku aanu helaynin labadii xunxumaa isagoo celcelinaya waa kaadidii iyo saxaradii isagoo celcelinaya weyaan waayo waxaa meeshii ku sugan qofkii qalbigiisa inshiqaal baa ku dhacaya mashquul baa ku dhacaya qofku mashquulkaa qalbiga ku yimidna wuxuu tegsiinayaa khushuucii buu tegsiinayaa masalada shan iyo tobnaad ilaa hayri sutratin lilimaami wlmunfarid waxyaalihii makruuhaadka waxaa ka mid a ah salaada loo karhayay ilaa hayri sutratin sutra la-aan qofku inuu tukado lilimaami kii imaamka ahaa iyo walmunfaridi kii keli tukanayayba qofkii imaamka ahaa haddii aanu sutro samaysan karaaha wey ficilkiisaasi kii munfaridka ahaa isna haddaanu sutro samaysan ficilkiisaasi waa karaaho sidaa awgeed waxaa la dhahaa imaamkii iyo munfaridkii labaduba inay samaystaan sutro oo sutro la-aan aanay tukan waayo salaadoodii baan haddii kale nusqaan baa salaadii soo gaadhayso imanaysa oo yani waxa weeyaan salaadii dee cidbaa hormaraysa ajarkiiba wax badan isdhimaaya marka wuxuu le ilaa hayri sutrati limaami imaamkii ilaa hayri sutratin sutra la'aan in la tukado lilimaami iyo wlmunfaridi labadaba waayo xadiidka ibni cumar baa wuxuu ahaa nabigu sal allau alay waslam cabdillahi bni cumar xadiidkiisi wuxuu ahaa laa tusalli ilaa ilaa sutratin sutro xaggeed mooyaane ee sutra la'aan ha tukan walaa tadac axadan yamuru bayna yadayka qof adiga hortaada marayana haddii alla idmaayo ha ka tegi inuu iska celi inuu ku hor jiidha doonaya asadlu sadligii baa ka mid a ah waxyaalihii makruuhaadka ahaa sadligu waa siidaynta timaha iyo dharka la sii daayo aqwaal badan baa ku jirta sadligu wuxuu yahay culimmada qaar waxay leeyihiin waa maradii oo qofku uu sii daayo oo maro gacmo leh oo gacmo dheera leh hadday shay shay gacmo dheer leh hadduu shaygu yahay oo qofku aanu gacmihii u xidhan bay noqotaa ama aanu gacmihii dhex gelin muxuu ahaa tolmadii oo dibadda ka dhigo sadligu qaar waxay ku sheegeen culimmadu waa inuu qofku maradiisa sii daayo ilaa dhulka ayba gaadho qaar waxay ku sheegeen waa dharka raggu inuu dharkoodu ay dheereeyaan ninku dharkiisa inuu isbaal ku sameeyo isagoo aan isu soo ururinaynin qaar waxay ku sheegeen sadligu qofku inuu maro weyn huwado isagoo aan haddii alle wax kale uga hoosayn oo wax kale aan xidhnayn go-weyn uu isku duubo oo markaa eh, gacmahana hoos u mariyo oo marka uu salaadii tukanayo gacmaha markuu sare u qaadana cawradii qaarkeed ay muuqanayso marka sadli qofkii isagoo ah salaadii inuu tukadana makruuh bay ka mid tahy adugu waxa weeyaan uun qofkii haddii aan la idmaayo maradii ninkii uu ku tukanayay inuu maradiisii xadki dhaafiyo isagoon uruurinayno celcelinaynin ayaa loo jeedaa almasalatu saabica cashara masalada toddobiyo tobnaad waxa weeyaan taqdiyatu lfami afka in la daboolo qofkii markuu tukanaya makruuhaadkii waxaa ka mid ah afka daboolidiisa in qofku afka uu isku qabsado oo wixii la akrinaya hoostaa qalbiga ka akriyo faatixadii iyo adkaartii salaada ku timi tashahudkii ama haddii aa la idmaayo uu afkiiba wax isaga xidho afkiiba waxuu isaga xidho oo cimaamad iyo muxuu afka ku duubo waxay ka mid tahay haddii aan la idmaayo waxyaalaha makruuhaadka ah waayo arrintaasi waxay keenaysaa xuruuf makhaarij alxuruuf xuruufta makhaarijtii kasoo baxaysay inay maaragtay saliimo noqon weydo oo hagaagi weydo bay keeni kartaa xadiidka abi daawuud waatuu ahaa iyo tirmidi ibna maaja ee saxiixa ah waatuu rasuulku lahaa abu hureyra waatuu lahaa radi allahu tacala canhu nahaa rasuulu llahi sal allahu aleh ali wasalam can isadli fi salaati wa an yuqatiya arajulu faahu sadliga salaada nebigu waa reebay in uu ninku afkiisa daboolana nebigu waa reebay salawaatu wasalaamu calayh albusaaqu tufidii baa ka mid ah candhuuf lagu tufo ila alqiblati qiblada xaggeeda candhuuf in loo tufo aw can yamiinihi ama qofka midigtiisa inuu candhuufo u tufo ayaa ka mid ah waxyaalaha makruuhaadka ah markaas ku jirto in xagga hore ee qibladaada candhuuf u tufto ama aad candhuufo u tufto dhankaaga midigta ah ayaa waxyaalihii makruuhaadka ka mid ah waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waatuu lahaa idaa ina axadakum idaa qaama yusallii fa ina allaha qibala wajhihi qofka idinka idinka mida marka uu istaago isagoo tukanaya alle subxaanahu watacaala xagga qibladuu ka jira falaa yabsuqanna qibala wajhihi dhanka qiblada iyo xagga wejigiisa u jeedo yaanu qofku wax u tufin walaa can yamiinihi midigtiisana yaanu wax u tufin walyabsuq can yasaarihi taxta rijlihi lyusraa dhankiisa bidix iyo labada cagood dhexdooda hadduu wax tufay ha ku tufo fain cajalat bihi baadira haddii candhuuf ama xaako ay dedejiso si deg dega in wax u tufo uu damco falyadful bithawbihi ama falyaqul bithawbihi haakada maradiisa ha ku tufo baa nebigu yidhi salawatu llahi wasalaamu calayhi uma tawaa thawbahu bacdahu calaa bacd dabeetana maradiisa markaa ha laabo saa intuu marada isugu soo celiyo sidaa isugu jajabiya maradii si haddii alla idmaayo maradii markaa ay candhuufadii wuxuu ku tufay ayuu baaba'do marka waxaayaalaha mamnuuca waxaa ka mid ah albusaaq ila alqibla wa yamiin almasalatu taasica cashara masalada sagaaliyo tobnaad waa rafcu lbasar indhaha in kor loo taago ila samaayi xagga cirka iyo samada in qofkii isagoo salaad uu ku jiro uu cirka eego iyo samada iyo xagga sare ayaa waxyaalaha karaahada ah ka mid ah xadiidka abi hureyra u daliila oo rasuulku sal ly slam uu lahaa layantahiyanna aqwaamun qolooyin way ka joogi doonaan can rafcihim absaarahum indhahooda ay kor u taagayaan cinda adducaa'i fi salaati salaada marka ay haddii alla idmaayo ducaysanayaan ila samaa'i aw latukhdafanna absaaruhum ama indhahooda la dafi doonaa aragga ilaahay ka qaadi doonaa subxaanahu wa tacaala taa micnaheedu marka waxa weeyaan qofkii markii uu salaad tukanayo inaanu xagga sare eegin eegidda cirka la eego ama hawada iyo xagga sare la eego waxay keentaa salaada gudaheeda qofka salaadiisa shaydaan baa ka dafaya markaasaa shaydaanku salaadiisa uu kaga ciyaaraya halkan waxaa jirta arrimo eh, makruuh ah oo aan mu'alifku sheegin baa jirta oo salaada makruuha u ah waxaa ka mid a ah masaa-isha mu-alifku aanu kitaabka ku sheegin matnigiisa ee salaada makruuhaadkeeda ka mid a ah. in qofku rukuucda iyo sujuudda uu qur-aan ku akhriyo rukuucda gudaheeda isagoo rukuucsan inuu qur-aan akhriyo ama sujuudda markuu sujuudsan yahay inuu qofku qur-aan akhriyo makruuhaadkay ka mid tahay waayo nebigu sala allahu caleyh waali wasalam wuxuu yidhi alaa wa inii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajidan war anigu dad yaho waxaa layga nahiyey inaan qur'aanka akhriyo anigoo rukuucsan ama sujuudsan laakiin iyada waxaa ka baxsan waxaa ka baxsan wixii duco ah haddii aayado qur'aana oo duco ah ay jiraan sujuudda alla waad ku baryaysaa rabbanaa lanaa min aswaajina iyo rabbanaa kfir lanaa dunuubana wa israafana fii amrina waxyaalaha duca dacawaadka ah ee ducooyinka ah ee aayaadka ee qur-aanka ku soo arooray iyadu min baabi ducaa bay gelaysaa way ka duwanaanaysaa marka kuma jirto iyadu laakiin qur'aankii kale caadiga ahaa ama qisas ama axkaam ama tawxiid ka sheekaynayay in qofku fii xaalati sujuud ama fii xaalati rukuuc inuu qofku akhriyo waxyaalaha makruuhaadkay ka mid tahay waxaa ka mid a ah mualifku matniga waxa ku sheegin oo makruuhaadka ka mid ah aliqcaa aliqcaa baa ka mid oo qofku inuu cidhbihiisa ku fadhiisto labada lowna taago oo markaa uu saa taxyaadka ku ahriyo iqcaa waayo nebigu sal alay wasalam wuxuu ku tilmaamay iqcaaa salaada gudihiisa nebigu waa reebay sal lay slm xadiiskii samura waa tuu nahaa rasuululahi sal allau aleyh wasalam can aliqcaai fi salaati rasuulku cidhbaysiga salaada gudaheeda waa uu reebay waana nebigu wuxuu ku tilmaamay sal allau alay wasalam iqcaagu inuu yahay fadhi shaytaan waa inuu qofku labada cidhboodna ku fadhiisto oo barida saaro labada lowna uu saa u taago sida qofku markuu dab kulaalayo oo kale ama uu kadaloobo oo kale inuu sidaa sameeyo fii xaalati tashahud iyadu waxyaalaha makruuhaadka ah ayay ka mid tahay laakiin middan caadiga ahee qofku labadii low oo dhulka u yaala inuu cidhbihiisii ku fadhiisto sida caadiga tashahudka marka loo fadhiista ama qofku sujuudda kasoo toos dhib ma laha ee tan la diidaya waa marka qofku cidhbuhuna uu ku fadhiyo haddii aan la idmaayo lowyaduna u taagan yihiin sida qof kadalooba oo kale uu yahay waxaa ka mid a ah mualifku waxyaalaha aanu sheegin oo karaahada ka mid ah atadbiiqu fi rukuuc ayaa ka mid ah mas'alo awaail islaam bannaanayd iyadu laakiin markii dambe sharcigu uu nahiyey baa jirto atadbiiq fi rukuuc la yidhaahdo tadbiiq fi rukuuc waxaa looga jeedaa qofku labadaa sacab oo calaa labadaa calaacalood inuu sidaa intuu isugu qabto ee meeshuu labada low rukuucda gacanta saari lahaa uu labada bawdi dhexdooda saa u geliyo awaail islaam arrin bannaan bay arrintaasi ahayd laakiin wixii ka dambeeyey arrintaas rasuulku waa nahiyey salawaatu ullaahi wa salaamuhu caleyh xadiidkii muscab ibnu sacdin baa kutusaya waatuu lahaa saxaabigaasi waxaan ku garab tukaday aabbahay sacad markaasaan labadaydii gacmood baan meeshaan labada low saari lahaa ayaan labada bowda dhexdooda saa u geliyey taan isku qabtay aabbahay baa igu yidhi haddii la idmaayo labada low haddii la idmaayo saar labadaada gacmood sidaasaan yeelay salaadii markaanu ka baxnay ayaa wuxuu yidhi aabbahay innaa nuhiinaa can dalik arrintaa annaga waadnala ka reebay wa umirnaa an nadriba bilakufi cala arukab waxaanala amray inaanu labada calaacalood aanu saarno labada low ayaadka bukhaari iyo muslim daawud iyo termid ibn maaja inta way soo saareen waxaa ka mid a ah mualifku waxyaalaha aanu sheegin ee salaada makruuhaadka ku ah waxaa ka mid ah qofku inuu marka uu salaada fadhiyo ama tashahud ha u fadhiyo iyo ataxiyaad ama si kale ha u fadhiyee inuu qofku maaragtay salaada gudaheeda labada gacmood cuskado ama gacanta bidix uu cuskado dhulka dhigto gacanna uu ataxiyaadkii ku akhriyo ama labadii gacmoodba uu cuskado ama waa qof iska xanuunsanaya ama waa qof haddii ala idmaayo maaragtay culus oo aan cagahaba ku fadhin karaynin marka arrimaha caynkaasoo kalea makruuhaadka ka mid tahay cudurdaar in la hela mooyaane waayo xadiidka ibnu cumar baa u daliila naha nabiyu sal allahu alay ali wasalam ida jalasa arajulu fi salaati an yactamida calaa yadihi اlyusra xadiidkaas oo saxiixoo xaakim iyo axmed iyo abi daawuud iyo bayhaqi ay soo saareen sheekhulalbani uu saxiixinayo ayaa wuxuu ibnu cumar leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu nahiyey salaada gudaheeda qofku markuu ku jiro inuu dhulka cuskado oo gacantiisa bidix iyo waxaa cuskado ee manhi ah riwaayad kalena waxay tidhahdaa laa tajlis hakada faina hakada yajlis ladiina yucadabuuna riwaayatu axmed ibni xambal oo xasan iyadu ah sidaa ha u fadhiisan atixiyaadka markaad u fadhido sidaa waxaa u fadhiista kuwa la cadaabayo yuhuudda abuu nebigu salawatu lahi waslamu calayh waxaa ka mid ah waxyaalaha mu'alifku aanu sheeginay makruuhaadka ah qofkii buka ee xanuunsanayay ee sujuudda awoodi kari waayey inuu shay murtafica ah ku sujuudo barkimo iyo indu soo qaado inuu ku sujuudo ayaa arrintaasa mamnuuca iyaduna xeenaa karaahaday ka mid tahay waayo nebigu sal alla alay waslam maalin wuxuu soo booqday nin xanuunsanayo saxaabadiisii ka mid a markaasaa wuxuu arkay ninkiiyo haddii la idmaayo geed weynoo loox iyo qori caynkaasoo kala haystooo marka uu sujuudda doonayo inuu ku sujuudo geedka madaxa saarayo ku sujuudayo nebigu sal alla alay waslam qorigii yaraa buu ka tuuray markaasuu markasu nebig sal la lay slm uxuu waxaan iska daa haddii aad awooddo inaad sujuudana sujuud haddii aad awoodi kari weydo dhulka inaad madaxa dhigtana fa awmi iimaa'an tilmaam tilmaam tilmaamid tilmaam wajcal sujuudaka akhfada min rukuucika sujuuddaadana waxaad ka dhigtaa rukuucdaada mid ka hoosaysa ka dhig buu nebigu salawatullahi waslamu caleyh waxaa ka mid ah waxyaalaha haddii aan la idmaayo mu'alifku aanu sheegin oo karaahada ah labada gacmood qofku markuu salaamo naqsanayo inuu faraha saa u kala bixiyo oo markuu ataxiyaadka qofka dhameeyo salaamo naqsanayo faraha saa u kala bixiyo dadka caamada inta badan say qaarkood sameeyaan xilliga salaamo naqsiga inuu labadii gacmood farahoodii saa u kala bixiyo xilliga salaamo naqsiga ah nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayhi masalada waa diiday waatuu nebigu calaamatu miuuna biaydiikum kaadnaabi khaylin shumus inamaa yakfi axadukum an yadaca yadahu calaa fakhidii uma yusalimu calaa akhiihi man calaa yamiinihi wa shimaalihi maxaad dii alla idmaayo maxaad gacmihiinna ugu tilmaamaysaan sida fardaha dabadooda oo kale fardaha dabadooda oo kale maxaad haddii alla idmaayo waa fardaha sayntoodabu ujeedaa fardaha sayntooda dhaqdhaqaaqa badan maanta dhan joogsanayn ee sidaa u dhaqdhaqaaqaysaoo kale maxaad gacmihiina uga dhigaysaan salaada markaad ka baxaysaanoo faraha maxaad u taagtaagaysaan qofka idinka idinka mida xilligaa uu salaada atashahudka akrinayo waxaa ku filan uun labada gacmood inuu labada bawdiyood saaro tashahudka markuu dhammeeyana u salaama naqsado baa nabigu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh <clears throat> wuxuu yidhi mualifku caleyh raxmatullah adaabidu saabic daabidka toddobaad mubdilaatu salaati salaada waxaa buriyaa amaaniyatun waa sideed salaada waxaa buriya sideed wey alwalu ka u horeeya weeye tarku shardin shardi ka tegidii aw ruknin aw tarki ruknin ama rukni ka tegidii camdan ulakaaciya badheedh qofku inuu uga tago bilaa cudrin cudurdaar la'aan oo qofkii ka taga shardi shuruuddii salaaddu ay ku ansaxaysay ka mid ah ama ka taga rukni salaada arkaanteedii ka mid ah bilaa cudrin faqad badalat salaatu qofkaa salaadiisii waa burtay waayo nebigu sal allahu aley wasalam ninkii musii'u salaatii muxuu ku yidhi irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo ma aadan tukana tuka baa nabigu yiri sal alay slam wajhu dalaaluhu marka waa xagee xaggeenu ka daliishananay xadiidka waxaynu ka daliishanay ninkan musii'u ah wuxuu ka tegay rukni arkaantii salaada ka mid ah waana rukniga atuma'niina xasiloonidii buu ka tegey markaa salaaddii saasay ku buraysaa ay ku kharimaysaa waayo nebigu sal alay wasalam arrintaas waa manhiye wey waxaa ka mid a alaklu cunadii ayaa salaadii burisaa aw ishurbu ama cabidii camdan ulakac qofku wax u cunay oo wax u cabay ibnulmundir kitaabkiisa alijmaac wuxuu soo naqlinayaa uu leeyahay waxay ku ijmaaceen ahlucilmigu qofka wax cuna ama caba isagoo salaad farada ku jira ulakac sidaa u yeela salaadiisu wax soo celina wax soo celina ma laha yani wuxuu leeyahay ajmaca ahlucilmi calaa ana man akala aw shariba fi salaati alfardi caamidan ana calayhi licaada dheh waxaa lagu leeyahy qofkaas inuu salaadaas soo celiyo wakadaa fii salaati tatawuci cinda aljamhuur tii sunnaha ahaydna waa kula mid jamhuursay qabaanba waayo salaada faradka ah wixii ay ku burayso salaadii sunnaha ahaydna waa ku buraysaa laakiin qofku hadduu wax cuno oo wax cabbo isagoo ilowsan way kala qaadeen culimmadiio waxay leeyihiin isagoo halmaansan oo salaad ku jira hadduu halkan intuu iska laaca gacanta xabad tufaaxa soo qabsado ama xabad zaytuun ah uu soo qabsado ama cad yaroo meeshan yaalyaalay uu cad yar qaado afka ku rito waa ha la kala qaybiyo arrintaas tafsiil ha la geliyo waxa uu cunay hadday wax badan yihiin salaaddu waa buraysaa ila suuragal maha nin salaadna ku jira cunno inuu ka dherga usoo fadhiistay waa ilowsanaa bida ilaa bilowya dhammaad warkaas sax maaho xili waa buraysaa haddii waxaan uu cunayna wax yar ay yihiin salaadu waa saxiixa buri mayso wax yar buu afka saa u geliyey xoogaa markuu raamsado oo liqay buu xusuustay ama waaba ilowsanaa war maxaa kugu dhacayo war salaad inaan ku jira waa aana moodayn buu yidhi waxaa weeya salaadiisi markaa buri mayso alkalaamu camdan alkalaamu camdan hadalkii oo qofku ula kac oo haddii alla idmaayo uu maaragtay haddii alla idmaayo salaada gudaheeda ugu hadlo ayaa ka mida waxyaalaha salaada burinaya ayay ka mid tahay waayo xadiidkii zayd ibnu arqam waatuu ahaa kunnaa natakallamu fi salaati yukalimu rajulu mina saaxiba wahuwa ilaa janbihi fi salaa xataa nazalat waquumuu lilahi qaanitiin waxaanu ahayn buu saxaabigaasi leeyahay qofka naga midka ah annagu waxaanu ahayn salaada kuwa ku hadla qofku wuxuu la hadli jiray saaxiibkii kuu dhinac tukanaya war salaadii dhaaftay intee hadda la maraya ragcaddee la joogaa imisaay dhaaftay uu waraysan jiray qofku ilaa ay soo degtay waqumuu lilaahi qaanitiin aayaddaa markay soo degtay fa umirnaa bisukuuti wa nuhiinaa cani ilkalaam waxaadna la amray aamus baadna la amray hadalkiina waadna laga reebay waa tii xadiidkii kale ee mucaawiya ibn lxakam amayo ina haadihi salaa salaadatan laa yasixu fiiha shayun min kalaami nnaas dadka hadalkiisa ama hadalkooda wax ka mida uma haboona inamaa hiya tasbiixu wa qiraa'atu lqur'aan salaadan waxa weeyaan tasbiix iyo qiraa'at lqur'aan sidaa awgeed baa ibnulmundir wuxuu soo naqlinayaa inay ijmaac tahay qofka salaadiisa ku hadla ulakacna u hadla isagoo markaa aan doonayn inuu hagaajiyo shay salaada arrinkeeda ka mid ah salaadiisu inay faasido tahay laakiin haddii hadalku uu yahay hadal ulakaca maslaxad salaada khusaysana hadalkaasi uu ku salaysan yahay culimmadu way isku khilaafeen masaladaas isku khilaafeen oo laba qowlbaa ay qabaan qowlna ay leeyihiin waa burinayaa warku la qowlna uu leeyahay burin maayo qowlkaa dambaa raajix ah waayo haddii qofku uu naasiya hadalka ka soo dhacay salaaddii ka buri mayso ama uu jaahil yahay sida raajixa ah haddiise qofku aanu ogayn anuu og u badheedho hadalkii salaaddii waa ka jabaysaa addaxiku qosolkiibaa ka mida waxyaalihii mubdiraadkae salaada burinayay oo ibnu mundir caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay waxaa ijmaac ah qosolka salaada inuu fasahaadinayo laakiin dhoollacadaynta qofku u dhoollacadeeyo akhar ahlulcilmi waxay qabaan inaan salaadii aanu burinaynin hadduu qofku iska dhoollacadeeyo salaadii ma burinayso ma burayso oo dhoollacadayntaa salaaddii burin mayso laakiin qosolkii dhagdhagta ahaa ee xuruufta laga fahmayey qofku ku hadlayey salaadiisu waa burinaysa alkhaamisu ka shanaad waxaa weeye salaada buriya alcamalu lkaiir waa camalka iyo waxqabadka badan min gayri jinsiha oo salaada jinsigeeda aan ka mid ahayn qofku inuu wax badan qabqabto oo camal ah isagoo salaadii ku jira waxqabqabadkaa uu samaynayana salaadii wax ka mida aanu ahayn oo inle salaadii camal baa jirto la qabanayo hadda rukuucda sujuudda toosidda fadhiisiga kicidda waxaasi waa acmaal salaadii gudaheeda la qabanayo marka acmaashaasi haddana waa salaada jinsigeedii iyo lafteedii ka mid yihiin acmaal aan acmaasha ahayn qofku inuu qabto oo salaada aan jinsigeedii iyo laf ahaanteeda aan ka mid ahayn haddii waxaa qofku uu samaynayo likayri xaaja ay tahay wax dan oo keenay maba jiraanba tusaaluhu wuxuu noqon karaa salaaddii isagoo ku jiro marna dib u soconaya marna hore u soconaya ama haddii aan idmaayo maantao dhan buu isxoqxoqayaayo maantao dhan buu madba maryihiisa iyo wixii saxsaxaya haddii waxaasi ay farabataan oo ay xidhiidhaan wax xaajo ahna aanay keenin oo ay badan tahayna isla markaa salaaddii waa ku buraysaa haddiise kale aanay badnayn isla markaana aanay xidhiidhin baahina ay keento salaadii kuma burayso waxaa u daliila xadiidka ee rasuulku sal alla alay wasalam gabadhii umaamata bint alcaas ibna rubayic ahayd ee uu awowga u ahaa ay zaynabo dhashay inuu rasuulku kaana idaa qaama fii salaati xamalaha wa idaa sajada wadacahaa marka uu salaada isu taagayna gabadha waa qaadayay marka uu salaada sujuudaya nabigu waa dhigayay gabadha waa waxqabad soo maaha de qof dhan baad xambaarsan tahay marna waad dhigaysaa marna waad qaadaysaa ficilkaa iyo camalkaasi waa ficil iyo camal salaada jinsigeedii aan ka mid ahayn oo zaa'idka ah soo marka eh, baahi baa keento rasuulku malaha gabadh cid ka qabatayna ma jirin baa dhici karta haddii hooyadii ilmo ay xambaarsan tahay ama ilmihii hadday dhigto uu ka ooyayo oo aanu ilmuhu aamusayn ama ay ka baqayso haddii ay dhigtaba haba iska aamusay inuu wax khatara ku dhacayo ama dab faraha la gelayo ama jaranjarada ka dhacayo ama meel khatara gelayo ama dibadda u baxayo intay tukanayso way xambaaranaysaa ilmihii way qaadanaysaa xaalada rukuucdana way dhigi xaalada sujuuddana way dhigaysaa ictidaalka way qaadi kartaa kama facala almustafa sala allahu aleyh waali wasalam xitaa waxaa sugan haddii qofku salaadii isagoo ku jira albaabkaba lasoo gargaraaco albaabkuna markaa xagga qiblada uu ka xigo in qofku dhaqaaqi karo albaabka intuu soo furo ama midig ha u yara leexdo ama bidix ha u yara leexdo isagoo muwaajahadii iyo qaabilidii qiblada ilaalinaya inuu furi karo masalada qudheed waxaa u daliila xadiidkii caaisha oo ay caaisho albaabkan soo gargaraacay oo in layga furaan codsaday rasuulka oo gurigaygii ku jira sal alla alay wasalam salaad sunna ana tukanaya albaabkuna xagga qibladu u jeeday rasuulku intuu soo socdo dhanka midig isu yaro qabtay ama dhanka bidix isu yaro qabtay ayuu albaabkii furay dabeetana dib buu u socday oo meeshii uu salaadii uu ku tukanaya buu istaagay salaadiisii buuna sii watay bay caaisha leedahay xadiidkaa darajadiisu waa xasan tirmidi baa isna warinaya abu daawuud iyo keyrkiiba tacamudu ziyaadati ruknin ficliyin waxaa ka mid a ah waxyaalihii salaadii burinaya tacamudu ziyaadati ziyaado iyo kordhin in loo loo qasdo oo ulakac loo sameeyo ziyaadati ruknin rukni ziyaadintii in si ulakaca loo sameeyo ruknigaasoo ficliyin rukn ficli ah rukn ficli ah in qofku salaadiisa si ula kaca uu ku siyaadiyo waxay noqon kartaa arkaanta ficliga masalan rukuucdii oo kale salaadii hal rakaca laha hal rukuuc lahayd buu rukuuc kale qofkii ku daray wuxuu siyaadiyey si badheedha ula kacab wuxuu u ziyaadiyey rakacad ka dheeraada rukuuc ka dheeraada rakacadduu rukuucdii ay lahayd amase waxaa ka mid a rukniga ficliga ah sujuud baa ka mid ah sujuud rakacaddii labadii sujuudood lahayd ayuu sujuud saddexaad ku ziyaadiyey salaadaas waa buraysaa waayo salaada qaabkii iyo hay-addii ay ku socotay baa khalal ku dhacay haddiise qofku waa ka duwan yahay rukni qawli ah rukni qawli ah hadduu salaadiisaa ku ziyaadiyo ma burayso laakiin facala ficla karaaha ficil karaaha ah oo aan la kohday ayuu qofkaasi ku kacay ziyaadadaa salaadiisii ma burinayso haddii aan la idmaayo waayo salaadii waxba hay-addeediiyo qaabkeedii qofkaasi kama doonin ila salaadu qaab bay ku socotaa xagga afcaasha afcaashii waxba ziyaadaha kama muuqdaan laakiin muxuu ziyaadiyey aqwaashii wax ka ziyaadiyey sooma hade aqwaashii buu ziyaadiyey taasi marka waxba yeeli mayso muruuru lmar'ati maridda qofka dumara ay marto albaaliqati ee qaangaadhka ah aw ilximaari ama dameerka aw ilkalbil aswadi ama ayga madow duuna mawdici sujuudihi sujuudiisa meeshuu qofku ku sujuudayay meel ka sokaysa qofkiiyo sujuuddiisa dhexdooda haddii ay soo maro madow ama uu soo maro dameer ama qof dumara ah, riwaayadka qaarkoodna xaa-idaha bay sheegaane uu ay soo marto in qofka salaadiisii ay burayso masalada masale khilaafiya laakiin sidaa raajixa ah inaanay salaaddii buraynin laakiin qofka ajarkiisii uu wax isdhimaayo ayaa jirta waayo xadiid baa sugan caaisha masaladan aad bay uga doodi jirtay waxay odhan jirtay waxaad nala sinteen ayda iyo dameeradii baad nala sinteen haddaanu dumarkii nahay aad bay caaisha masalada uga hadli jirtay waxaase jira xadiid abidar uu warinayo oo uu leeyahay abudar rasuulkaa wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam idaa qaama axadukum yusallii fainahu yasturuh ida kaana bayna yadayhi milu aakhirati raxli fain lam yakun bayna yadayhi milu aakhirati raxli fainahu yaqطacu salaatah alximaaru wlmar'atu wlkalbu lswad wuxuu leeyahay rasul sal alay wasalam hadduu qofku idinka idinka mida uu tukanayo islamarkaana sutro uu qofku samaysto sutradaasoo qadarkeedu uu leegyahay aakhiratu raxli waa kooraha neefka geela ah xaggiisa dambe waxaa lagu miihaaliyaa inuu dhirirka gaari karo uluay diraac dhudhunkaaga oo saddex loo qaybiyey laba meelood dhudhun saddex loo qaybshay labadiisa meelood yani maaragtay in dhirirkiisa la eg hadduu qofku sutra caynkaa dhirirkeedu la eg yahay hadduu ishordhigo oo markaa sutradii iyo isagii ay soo kala dhex maraan qof dumara ama dameer ama ay salaadiisii waa goynayaa saxaabigaas wuxuu leeyahay abudar rasuulkan weydiiyo rasuulka ilaahayow ayga madow muxuu kaga duwan yahay ayga cas iyo kan yalowga ah ama jaallaha ah nebigu sal allau alay waslam wuxuu yidhi alkalbu lswadu shaytaan ayga madow waa shaytaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka aduu muhiimaddu salaaddii ma go-ayso ma burayso laakiin ajarkeediibaa xoogaa nuqsaana ku imanaya alitimaamu biman laa tasixu imaamatuh waxyaalaha salaada buriya waxaa ka mid ah alitimaamu in lagu daydo salaadii imaam laga dhigto biman cid laa tasixu aanay ansaxayn imaamatuhu imaamnimadiisii aanay ansaxaynin sida qofkii waalnaa oo kale majnuunka ahaa qof waalana majnuuna baadna tii baad ku tidhi idinku maala dumaroo gurigii jooga qof waalana gurigii uu yimid oo qaraabada uun la garanayo war rag kale ma jooga salaadiina tuji marka salaadaas ma ansaxayso ama ilmo yaroo aan mumayis ahayn baa salaadiina tuji la yidhi ama qof dumaraa rag tujisay qof dumara ayaa rag imaam u noqotay ama haddii aan la idmaayo qof makshuuful ah oo cawradiisii ay faydan tahay ayaa iyadoo mid cawradiisa asturantahy la heli karaa imaam laga dhigtay wamaa ilaa daalik misaalku iska badan karaa waxyaalahaas waxyaalaha salaada burinaya ayay ka mid tahay alitimaamu in lagu daydo bimancid laa tasixu imaamatuhu imaamadiisu haddii aan la idmaayo ay maaragtay ansaxayiin waxaa ka mid a ah qodob uu mualifkusna ka tegay baa jiro oo salaada waxyaalaha burinaya ka mid ah kaasi waxaa weeyaan tayaqunu lxada hadduu qofku yaqiinsado in xada uu soo dhaafay inuu weyseqaadkii ka jabay hadduu qofku yaqiinsado salaadiis waa buraysa waayo nin baa nabiga usoo cawdo u yimi rasuulka ilaahayow waxaan kaaga cabanayaa salaadda marka aan galo ayaa waxaa laymoodsiiyaa in weyseqaadku iga jabay ee maxaan yeelaa nebigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan qofka yaanu salaadii ka bixin ilaa uu maqlo cod haddii aan la idmaayo neefta ka timi shanqadheeda iyo u maqlo ama uu haddii aan idmaayo riixdeedii riixda urteedii uu dareemo waxaa ka mid a ah, haddii aan la idmaayo waxyaabo mu mu'alifku aanu ku darin oo qofkii salaada tukanaya mubaax u aho u bannaan oo inuu ku dara ay fiicnaan lahayd mar hadduu sheegay waxyaalihii salaadii burinayay waxyaalaha aan salaada burinayay inuu sheekhu ku daraa fiicnaan lahay oo culimmadu sheeg sheegaan waxaa ka mid a ah waxyaalaha aan salaada burinayn qofku markuu salaada ku jiro in haddii abeeso ay kusoo baxdo ama dibqalloocu kusoo baxo ama waxdee qofkii tukanaya dhibayaba uu kusoo baxo inuu qofku la dili karo waa sida xadiidkii nebiga sal alay sl u amray in la dilo haddii aan la idmaayo dibqallooca iyo abeesada iyo wixii la midka ah waxaa ka mid ah waxyaalahaan salaada waxba yeelaynin haddii imaamkii salaaddii dadka tujinayay uu salaadii wax khaldo in haddii rag la yahayna subxaan allahi la yidhaah haddii dadka meesha ku tukanaya ay dumar yihiinna in haddii aan idmaayo tasfiiq sacabka saa laysugu dhufto waxaa ka mid a haddii aan idmaayo in waxyaalaha salaadan waxba yeelaynin adigoo salaadii ku jira oo tukanaya sutra ku hortaallo hadduu qof isa soo qaado oo uu damco adiga iyo sutradaada inuu kala dhex maro inaad iska celiso iska celintaa iyo dhaqaaqa iyo waxqaqabadka aada samaynayso salaadaadii waxba yeeli mayso in waliba adilay waxaaso dhan leeya saxiixaa weli waxaa ka mid a waxyaalahaan salaaddii waxba yeelaynin oohintii haddii salaadii adigoo tukaday tukanaya aad khushuucdo oo salaadii aad ku oyso oohintaasi codba ha yeelato hiqhiq ha yeelato haddii allaidma hugun ha yeelato wax dhibaata a ah maleh waxaa ka mid a waxyaalahaan salaada waxba yeelaynin qof baa meel baad ku tukanaysaa qof baa ku ag hurda qofkiibaa meeshii aad eh, ku sujuudi lahayd buu cagaha ku fidsaday inaad qanjiidhiso wax yar ama aad sidaa cagihiisa isaga duudo wax dhibaato a ah ma laha oo salaada waxba yeeli mayso xadiidka caaisha waad garanaysaan ee rasuulku ku tukanaya gurigii caaisha habeenka uula joogay sala allahu aleyh waali wasalam ee marka uu rasuulku sujuudda usoo dhaadhacayo intuu sidaa u qabto lugta ay maaragtay cagaha ka laabanaysay radia allahu canha waxaa ka mid a ah waxyaalaha aan salaada waxba yeelin qof markuu ku jiro hadduu sameeya mubaaxa iska ah adigoo salaadii ku jira baad kabahaagii ka shakiday in wax leeyihiin markaasaad kabiis iska saartay labadii kabood baad iska saaraysaa khalcu nacl waxyaalaha salaada xu yeelaya maa xadiidkii saxiixa ahaa abi saciid ee rasuulku kabaha iska saaray isagoo tukanaya waa macruuf waa la garanaya waxaa ka mid a ah waxyaalaha aan salaada waxba yeelaynin qof markuu ku jiro duray baa haya qofkii ama xaakaa ka timi ama duuf baa qabtay markaasuu masar la soo baxay qofku ama baalkan faynka la yidhah la soo baxay markaasuu ama candhuufadii qofku wuu isaga biinaya dhibaato male iyaduna waxaa ka mid a qofku meel baa cuncuntay isagoo tukanaya jidhkiisii markaasuu xoqday meeshii wax dhibaataha ma laha meel baa cuntay waxba jirkiisi ka mid ah markaasuu qofku xaqday ama maradiibaa isagoo tukanaya maalan ayaa maradii si meel ka noqotay ama toobkiibaa gacmihii kasoo ururay ama maradiibaa meel dambe ka laabantay qofku inuu sii daysto hagaajisto wax dhibaataa ah male waxaa ka mid a haddii dani jirto iyo dan ay keento maalan xaaja ay keento qofku dhanka midigta iyo bidixda oo kale inuu ilqooraanse wax yar u eegi karo masaladana waxaa u daliila xadiidka jaabir ee uu lahaa rasuulka sal alla alay wasalam ayaa xanuunsaday markaasaanu ku daba tukanay isagoo fadhiya abuubakarna takbiirta ayuu dadka maqashiinayay rasuulka takbiirtii salawatullahi wasalaamu caleyh rasuulku intuuna soo eego salawaatullahi wasalaamu calayhi ayuu wuxuuna arkayay annagoo taagtaagan markaasuu gacanta noo tilmaamayo odhanayay yara fadhiista riwaayad kale waxayba tidhaahdaa haddii alla idmaayo in maaragtay rasulku sal alay waslam uu xitaa gacmaha ishaari jiray waxaa iyaduna ka mid a waxyaalaha bannaanan salaadda waxba yeelaynin inuu qofku gacantiisa isagoo salaadii ku jira haddii alla idmaayo ama fure guriga yaala la doondoonaya furihii baa la waayey furihii baa laisweydiiyo qofkii meeshaad ku tukanaysa soo galay inaad farta u fiiqdo miiska ama boorsada ama daaqada dusheeda aad farta ugu fiiqdo wax dhibaataa maleh haddii cidi kusoo gashay adoo tukanaya ay ku salaanto aad gacanta u taagto waxaasi wax dhibaataa ah malaha waxaa u daliila ah xadiidka jaabir ee haddii idma muslim iyo keyrkiiba ay soo saareen ee uu leeyahy jaabir rasuulkaa wuxuu ii diray nimankii reer bani mustaliq meeshay deganaayeen markaasaan u imi rasuulku isagoo salaad sunna a ah tukanaya waa la hadlay gacantuu ii taagay oo wuxuu i dareensiiyey inuu salaad ku jiro dabeetana waan la hadlay mar labaad buu gacantii ii taagay mar saddexaad buu haddana rasuulku ii tilmaamay salaad inuu ku jiro markaasaan gartay anigoo markaa maqlaya rasuulku inuu wax akhrinayo oo rukuucdii iyo sujuuddii markaa uu rasuulka samaynaya salawatullahi wasalaamu calayhi salaadii markuu ka baxay ayaa rasuulku wuxuu yidhi bal ka waran meeshii aan kuu diray maxaad kala soo kulantay inaan kuu jawaabo kula hadlo iima diidin wax kale ee waxaa ii diiday salaad baan ku jiro waan tukanayay waxaa ka mid a ah waxyaalaha bannaan salaadii qofku markuu ku jiro in haddii lagu salaamo aad gacanta salaantii ku celin karto laakiin afkaadan wacalaykum salaam aadan ka odhanayn xadiiska cabdulahi bni cumar baa iyadana u daliila oo uu leeyahay cabdulahi bni cumar rasuulkaa baxay salawaatullahi wasalaamu quba ayuu aaday waa kusoo tukaday ansaar baa u timi markaasay salaameen nimankii ansaareed isagoo tukanaya bilaal baan waxaan ku idhi markaa anugu meesha ma joogine bilaalow markay rasuulku ansaartii salaameen salaanta seebuu uga qaaday markaasaa wuxuu yidhi bilaal radi allahu tacaala canhu rasuulku gacanta ayuu sidaa intuu calacasha u kala bixi sidaa ugu taagay salawatulahi wasalaamu calayh oo markaasu gacanta xagga calaacasha baabacada hoosena xagga wuxuu xejiyey dhulka xagga sare gacantana xagga cirkuu ku beegay saasuu nabigu u salaamay salawatulahi wasalaamu aleh xadiiskaas saxiix weeye abu daawuud iyo termedi ayaa wariyey sheikhulalbanina saxiix buu ka dhigay waxaa ka mida waxyaalaha salaada gudaheeda ku bannaan xilligan hadda aynu joogno xitaa ramadaanta marka la yidhaahdo iyo keyrkeedba inuu qofku markuu salaad tukanayo kitaabka qur-aanka ishordhigi karo oo isagoo qur-aanka kitaabka eegaya uu halkaa masxafka ka akhriyo ee salaadii sunnaha ahayd uu markaa saa ku tukado oo markaa doonaya inuu jus ku tukado ama xisib ku tukado ama maqra ku tukado haddaanu xaafid ahayn inuu ka tukan karo kitaabka qur-aanka ku tukan karo ayaa iyaduna bannaan waxaa u daliila xadiidka qaasim radi allahu canhu wuxuu leeyahay caaisha radi allahu canha waxay ahayd musxafka mid akhrida fa fii ramadaan ramadaantay ku tukan jirtay intay musxafka saa u kala bixiso ayay ku tukan jirtay xadiidkaas cabdirasaaq ibni hamaan baa kitaabkiisa almusanaf ku warinay waana xadiid saxiix waxaa sugan fii saxiix albuhaari waxaa ku sugan saxiix albuhaariga xadiis tacliiq ah uu ku warinaya bukhaari baa sugan baabul adaan ay ku sugan tahay inuu maaragtay caaisha radi allahu tacaala canha uu addoon ay leedahay imaam u noqon jiray ramadaanta isaguna markaa qur-aanka aanu xaafid ku ahayn ee musxafka uu qur-aanka ka ahrin jiray intuu soordhigo musxafka ay musxafka ka ahrin jiray waana banaanta duwal alcarabiya meelo badan oo ka mid ah ayaa saa la sameeyaao imaamku intuu kitaab weyn oo safaxaadkiisu balbalaadhan yihin xuruf waaweyn ku qoran sordhigo ayuu dadka ku tujiyaa xabaasiya malaha raabican midka afaraad ama fasalka afaraad waa baabu sujuudi sahwi sujuudu sahwiga ayuu baabkani baabu yahay wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan halaathatu dawaabida saddex daabid baa ku sugan adaabidu alwalu ka u horeeya asbaabuhu sujuudu sahwigu sababihiisu halaaatun waa saddex naqsun ka u horeeya waa naqsi iyo dhimanaan salaadii ku timaada ziyaadatun waa kororsiimo iyo ziyaado salaadii ku timaada shakun waa shaki qofka salaadiisii ku timaada saddexdaasiba waxyaalaha sababay ka mid tahay sujuudu sahwiga naqsiga haddaynu ku horayno haddii qofkii salaadiisii naqsi ku yimaado ama salaadiisii ay eh, kala dhinaansho ay ku yimaado waxaa qofkaasi laga rabaa inuu sahwi la yimaado waayo sabab waa meeshii timid sababihii sujuudu sahwiga keenayay ka mid ah xadiidkii cabdulaahi bn abuxayna baana masalada cadaynaya oo uu lahaa cabdulahi bn abuxayna rasuulkaana tujiyey calayhi salaatu wasalaam laba rakacadood salaadaha qaarkood ee dee isagu mid ay ahayd ma sheegin hadda dabeetana rasuulku waa istaagay rakacaddii labaad atixiyaadkii buu iska taagay isagoon akhrin dadkiina way isla taageen salaadii markuu dhammaystay ayaa rasuulku annagoo sugayna inuu salaama naqsado intaanu salaama naqsan ayuu rasuulku laba jeer sujuuday salawaatullaahi wasalaamu calayhi isagoo fadhiya dabeetana wuu salaama naqsaday marka halka naqsi baa dhacay soomaaha dee salaaddii maxaa iska dhimay ataxiyaadkii koowaad baa meesha laga waayay soomaaha naqsi baa dhacay markaahaddii sujuudu sahwigu naqsi hadduu yahay maxalkiisu waa xaggee waa qabla salaam maxalkiisu waa halka waxaa kaloo taa u daliila xadiidkii muhiira bnu shucba radi allahu tacaala canhu waatuu lahaa rasuulku salawaatu ulahi wasalaamu calayhi xadiidkaa hore bukhaari muslim abu daawuud iyo termedi ibna maajah baa wariyey xadiidka dambe aanu soo wadnana termedi iyo abu daawuud ibna maajah iyo axmed iyo daarami inta way wariyay sheekhu albani fi saxiix sunna termedi ayuu ku sheegay waxaa rasuulku leeyahy sal alay waslam hadduu qofku salaada isu taago oo laba rakacadood markii rakacaddii labaad uu maraya u istaago oo isagoo aan si fiican isu taagin uu meel dhexe markuu marayo ataxiyaadkii koowaadna uu ka kaco u isxusuusto ha fadhiisto qofkaasi haddii uu taagnida ku dhammaystirmo oo markuu istaagay dabeed xusuustana yaanu fadhiisan ee ha sujuudo laba sujuudood oo sahwi ah buu nabigu leey salawatulahi waslamu caleyh marka naqsigu waa caynkaas ziyaadatun ziyaado ayaa ka mid a ah waxyaalaha sujuud sahwiga sababa inuu qofku ziyaado uu salaadiisii la yimaado ziyaadadu waxay noqonaysaa hadduu qofku salaadiisii ee wax ku ziyaadiyo sahwi ahaan u ziyaadiyo hadii meesha waxaa salaadu hadii qofku ulakac salaadii wax uga dhimo ama ulakac salaadii wax ugu ziyaadiyo shaka male waa buraysa iyadu ee maxaa laga hadlayaa waa wixii sahwi ahaan qofkii iyo halmaan uga dhacay baa laga hadlaya haddii qofku salaadiisa wax ku ziyaadiyo waxa weeyaan sujuud sahwi buu la imanaya masalada waxaa u daliila xadiidka bukhaari muslim iyo tirmidi ibna maajah iyo abi daawuud iyo axmed iyo darami intuba ay soo saareen ee saxiixa ah ee min xadiidi cabdillaahi ayaa wuxuu leeyay cabdillahi bin mascuud rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa salaadii duhuur shan rakacadood maalin la tujiyey soo ziyaada kuma jirta meeshaa marka rakcad baa dheeraad ah sallaa aduhra hamsan shan baa rasuulku salaada u tujiyey dadkii markaasaa la weydiiyo aziida fi salaati salaaddii miyaa la kordhiyay qaala wamaa daaka waa maxay waxaad sheegaysaan qaala sallayta hamsan shan baad dee tukatay rasuulka ilaahayow fasajada sajdadayni bacdamaa sallama rasuulku markuu salaamo naqsada kadib ayuu muxuu la yimid laba sujuudood marka haddii halkaas masalo kala ka soo haddii sahwigu uu ziyaado yahay sujuudu sahwigu maxalkiisu waa xaggee waa bacda salaam hadduu naqsi yahay sahwiga kugu dhacayna maxalka sujuudu sahwigu waa xaggee waa qabla salaam isaga ku keeni doon sheekhu xafidahu llah <coughs> adaabidu haaliu markaa daabidka saddexaadna waxaa weeye maxalu shakun buu shaki shakigu dheh shakigu waxaa weeyaan qofku inuu salaadiisii ka shakiyo wartalow ma saddex baa tukatay ma afar baa tukatay ma labaad ma maraysaa iminka inuu qofku ka shakiyo hadduu shaki yimaado sabab sujuud sahwi baa soo baxday nabigu sal alay slam waa tuu lahaa idaa shaka axadukum fii salaatih falyataxara sawaaba idaa shaka axadukum fii salaatih hadduu qofku idinka idinka mida salaadiisa ku shakiyo falyataxara sawaaba sawaabka iyo sidaa saxa ah ha ku dadaalo falyutima calayhi ha dhammaystirto uma lyasjud sajdatayni dabeetana ha sujuudo laba sujuud xadiiska bukhaari muslim abu daawuud iyo maaja termidi iyo axmed iyo darami intuu way wariyeen waa xadiis saxiix ah marka shaki hadduu salaaddii ku yimaadan waa caynkaas adaabidu thaani daabidka labaad maxiluhu meesha uu degayo maxilka yani meesha uu degayo sujuud sahwigu waa xaggee shaki baa keenaa lagu yidhi ziyaadaa keentaa lagu yidhi naqsi baa keenaa lagu yidhi haddaba xaggee buu degayaa sujuudu sahwigu sheekhu wuxuu ku leeyahay in kaana hadduu yahay sahwiga kugu yimi can naqsin nuqsaan xaggeed hadduu yahay fa qabla salaami salaama naqsi ka hor weeyaan intaan salaadii salaama naqsan ka hor ayaa dee la imanaysa hadduu yahay maarata fa qabla salaam wey waayo qofkii musalliga ahaa hadduu salaadiisii sahwiyo oo dabeetana uu salaadii nuqsaamiyo shay ka mid ah uu kadibna xusuusto ama ay dad xusuusiyaanoo markaa uu garto xusuusto waxaa laasimka inuu sujuudo sahwi qabla salaam miaalkaa lagu fahmi kara aan miaalino miaalku wuxuu noqon karaa maalan gabadh baa tukatay salaadii duhur gabadhii waxay ilowday ataxiyaadkii hore oo markii si fiican bay isu taagtay oo rakcaddii saddexaad bay u kacday salaadeedii bay dhammaystiratay gabadhaa maxaa laga doonayaa inay sujuuddo laba sujuudood oo sahwigaso lagama rabo marka gabadhaas ilaan exaad horey ka tagtae goormayna sujuudaysaa waa intaanay salaamo naqsan oo aanay ataxiyaadkii markay bacda intihaa'i atashahud wa qabla salaam wey markay ataxiyaadkii dhammayso intaanay salaama naqsan kadib bay gabadhaasi la imanaysaa waan xadiidka cabdullahi bin abuxayna aynu soo marnay ayaa u daliila markii dhoweyd wa in kaana hadduu yahay sahwigaasi can ziyaadatin ziyaado xaggeed hadduu yahay fa bacda salaami fa isagu bacda salaami wey bacda salaam buu qofkaas la imanaya qofkii salaadiisii wuxuu ziyaadiyey ziyaado bacda salaam wey miaalkiisu muxuu noqon karaa miaalku wuxuu noqon karaa gabar baa salaadii casar laba rakacadoo tukatay markaasay waxay isu qaadatay inay afar tukatayoo way salaama naqsatay maxaa ziyaado ku ah salaada casr marka gabadhaas maxaa ziyaado ku ah tasliim baa ziyaado ku ah soo salaada casri waxay leedahay hal hal salaama naqsi bay leedahay afar rakacadoodna waa la tukadaa meeshay afartii rakacadood tukan lahayd intay laba tukatay ayay hal salaama naqsi gabadhii la timi markaasaa ay xusuusatayoo way kacdayoo labadii u harsanaabay la timi halkaa gabadhaasi waxay la timi markaa afar rakacood oo taam ah iyo laba salaama naqsi soomaha markaa maxaa meesha zaa'id ku ah marka har salaamad baa zaa'id ku ah soo maha oo meel lexay ka soo gelisay ziyaadadaas gabadhii marka ka dhacday ee salaadeedii cayn ka ahayd waxaa weeyaan marka ay salaada ka baxdo kadib ayay labadii rakaacadood ee labadii sujuudood sahwigaa ayay la imanaysa waatuu nebigu lahaa sal allau alay wasalam uma sallama saxaabiga abi hurayra uma sallama uma kabbara fasajada mila sujuudihi aw atwala uma rafaca uma sallama nabig sal nabig salawatullahi wasalaamu calayhi markii uu salaadii dhammaystay kadib salaadii uu ziyaadiyey ee shanta uu tukaday ayaa wuxuu sameeyey ziyaadadii markii uu taxiyaadkii ka baxay kabacdi ayuu sujuudu sahwigii la yimid mutafaqa ah wain kaana hadduu yahay can shakin shaki xaggii haddii uu yahay waxaa qofka ka dhacay falahu xaalataani laba xaaladood buu leeyahay aluulaa ta horaysa shakun waa shaki ku yimi maca albinaa'i cala alyaqiini iyadoo yaqiinta wax lagu dhisayo qofkii waa shakisan yahay laakiin shakigiisa markuu qofkani markuu isxulo isagu oo isbaarto waxaa soo baxaysa inuu xoogaa yaqiinta u dhowaan karo talow ma saddex baa tukata mise afar wuxuu xoogga saari karaa oo yaqiinta xaggeeda xiga inuu laba tukaday markaas ama saddex tukada afar aanu tukan marka hadduu shakigu yahay shaki shakun shaki hadduu yahay maca albinaa cala alyaqiin yaqiin lagu dhisi karo hadduu yahay shakigaasi oo qofkii salaadiisu ka shakiyey umana kala cadda sida raajixa ah laakiin yaqiinta ayaa wuxuu qofkaasi ku dhisayaa inta yar masaddex mise afar yaqiinta inta yar ka dhigo haddii alla idmaayo inta yar ku dhis oo maalan miaalku haddaynu tusaalaynaba miaalku wuxuu noqon karaa gabarh baa salaadii cisho tukatay rakacaddii afaraad bay waxay ka shakiday ma tii saddexaad baad iminka ku jirtaa mise tii afaraad baad ku jirtaa gabadhaasi marka way dadaashay way dadaashay bal inay labada tiro kala rajaxdo way kala rajixi kari weyday saddex iyo afar bay kala rajixi kari weyday marka yaqiinta waxaa lagu dhisayaa maxay inta yar baa lagu dhisayaa mar yaqiinta inta yar ku dhiso saddex ka soo qaad ee taa markaa saddexaad baad ictibaarinaysaa ta afaraad baad la imaanaysaa athaaniyatu tan labaadna shakun shaki weeye maca taxari hufid macigeed ah shaki aada wax kala hufi karto oo aad wax kala ma taxriirin karto oo wax kala saari karto shaki caynkaasa wey shakiga caynkaas oo kale ah suuraddiisu wuxuu noqon karaa gabar baa salaadii casar tukatay maalan salaadii casar markay tukatay oo rakcaddii saddexaad ay marayso ayay waxay ka shakiday ahiya ah, halia am iraabica ma saddexaad baad ku jirtaa mise midii afaraad shaki baa galay gabadhii waa dadaashay dadaal kadib baa waxaa usoo baxay inay rakacadii saddexaad marayso waana saxsantahay soo maaha dee tii saddexaad inay maraysa usoo baxday salaadeedii gabadhaasi way dhammaystiranaysaa iyadoo markaa wax ku dhisaysaa wixii u raajix noqday wayna sujuudaysaa sujuudu sahwi bay la imanaysaa wuxuu yidhi sheekhu markaa fa fi luulaa midda u horeysa gudaheeda qablahu fi lula ta koowaad qablahu salaada yani wuxuu la imanayaa qofkii qabla tasliim buu la imanaya wa fii aaniyatana bacdahu bacda tasliim buu la imanaya sujuud sahwi oo xaaladaa hore uu kuu soo sheegay waa xaaladee waa shakun maca albinaa'i cala alyaqiin xaaladaas wuxuu la imanayaa qablahu qabla tasliim buu sujuudu sahwigii wuxuu la imanayaa bacdahu dabadiisuu la imanaya sidaas weeyaan xaadada dambe ayuu la imanaya isaguna waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi waidaa shaka axadukum fii salaatii falyataxara sawaab soo maaha xadiidku sawaabkaa ku dadaalo kayfiyadda taxariga sababay noqonaysa marka qaabkeebuu qofku waxaan u kala hufi karaa maalan taxarigu waxay noqon kartaa qofkiibaa wuxuu xusuustay wixii uu ku akhriyay salaadiisa ayuu xusuustay rakacaddii hore waxaasaad akhriday faatixada kadib tii labaadna faatixada kadib waxaasad akhrisay oo marka halkan waxaa usoo baxay labo inuu markaa ahriyey waa taxari somaa markaa dee rakacaddii koowaad muxuu xusuustay faatixada kadib wuxuu ahriyey maalan rakacaddii koowaad buu faatixada kadib qolalkaafiruun buu akhriyey rakacaddii saddexaadu markaa isaga ku jiraa markaasuu muxuu ka shakiyey ma saddexaa mise waa afar gabadhii markay saa u shakiday bay dib isugu noqotay iyadoo taagan waxay xusuusatay rakacaddii koowaad inay akhrisay qolalkaafiruun faatixada kadib rakacaddii labaadna idaa jaa inay akhrisay faatixada kadib bay xusatay markay isbaadhay isbaadhay gabadhii labadaas suuradood waxaan ahay inay akhrisay way iska weyday maxaa u soo baxaya marka taa iminka ay taagantay inay maxay tahay tii saddexaad sooma hadde maa markaa gabadhi usoo baxaysa taharigu marka qaabka caynkaas wuu noqon karaa addaabidu thaaliu daabidka saddexaad waxa weeye sujuudu sahwi sujuuddii sujuudu sahwiga ahayd weeye wuxuu yidhi sheekhu sujuudu sahwi sujuudu sahwigu dheh yajburu lwaajiba waajibkuu kabaa wa sunnaduu kabaa walaa yajburu ma kabo arukna rukni ma kabo hadduu qofku ka tago bal yajibu waxaase waajibba ku ah alityaanu bihi rukni inuu la yimaado oo sujuud sahwiyow maxaad kabtaa adigu sidaadaba sujuud sahwi laba qodob unbuu kabaa inuu qofku shay waajiba ka tago sida ataxiyaadkii hore oo kaleu ka tegayba ama shay sunna abuuba ah ka tegey laakiin hadduu shay rukni ah ka tago rukuuc buu ka tegey ama hal sujuud buu ka tegey kaagama filna maxay inaad la timaado sujuudsaha kaagama filna waayo rukni dhan baa meeshii maqan kaagama filna sidaa ogeedu sheekhu wuxuu leeyahay sujuudu sahwi sujuudu sahwigu yajburu wuxuu kabaa alwaajiba shaygii waajibka ah buu kabay